alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam waxaynu ku jiraa weli kitaabu siyaam gaar ahaan siyaam atadawuc soomkii sunnaha ah baynu maraynaa iyo maalmo soomkooda la diiday baynu soo maray oo ay ka mid ahaayeen aye ma hiya alayaam alati nuhiya can siyaamiha fadal maxaa ka mid ah ciid aladxa wa ciid alfidr wa minha yowm الshak wa minha ya ayaam ayaam الtashriiq ma hiya ayaam الtashriiq aye alayaam aلثalaaثة alati hiya bacda yowm الnaxr yowm الnaxr man huwa aladi rukisa lahu an yasuma fi hadihi alayaam yani ayaam tashriiq ya oh, waay xaajigaasi waa kee ay aladi lam yujid اlhadya wahuwa alqarin ida kana qaarinan aw mutamatican وعن أbي هuريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تkhتصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تkhتصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يسومه أحدكم رواه مسلم وعن أbي هuريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu uhi laa تkhتصوا ha ku gaar yeelina leylaة اljumcati habeenka jumcaha biqiyaamin salaad ha ku gaar yeelina qiyaami leyl min beyni layaali habeenada sokadood habeenada kale adigoo uga gaar yeelaya macna walaa takhtasuu ha ku gaar yeelina yowm اljumcati yowma اljumucati maalinta jumcaha bisiyaamin soom ha ku gaar yeelina min beyn alayaam maalmaha sokadood ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane maalintaa jimcaha soomkiisaasi fii sawmin soom inuu yahay mooyaane ilaa an yakuuna ay ilaa an yakuuna siyaamu yowm اljumcati fii sawmin soom uu yahay yasuumuhu axadukum midkiin uu soomi jiray rawahu muslimu wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi laa yasuumana yuu soomin uu soomin axadukum midkiin yowma اljumcati maalinta jumcaha yuu soomin ilaa an yasuuma inuu soomo mooyaane yowman maalin qablahu isaga hortii ahaaday oo khamiistii ah aw yowman bacdahu ama maalin dabadii ahaaday oo sabtidii ah mutafaqu caleyh labadan xadiis ee sheekhu inoo keenay raximah raxmatan waasica waxa uu tilmaamayaa annahu laa yajuusu siyaam yowma اljumacati infiraada inaanay banaanayn maalinta jumcaha in la soomo infiraadan gaar ahaan loo soomo waa soomkii sunnaha ahaa baa laga warramaya anala soco laakiin labada xadiisba waxaa laga fahmayaa hadduu qofku caado lahaa caadadu leedahay waa maxay ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum tusaale ahaan yasuumu yowman wa yuftiru yowman maalina wuu afura maalina wuu soomaa maalin dhaafkaa nebigu sheegay ala sala slam ku wadaaba ka soo qaad markaa khamiistii baabuu afursanaa markii hore arbacadii buu soomay khamiisii waa furay haye jimcihii ayuu haddana ayuu soomay kaasi waa soom xidhiidhsanoo maadaama aanu maalintaasun gaarkeeda ula jeedin way u bannaantay haddii kalena waa inu amba maalin ka dambeysay amba ka horreysiyo oo labada cisho uu isku soo daro halkan iminka markaa laa takhtasu maaniga ii qoran waxaa laga yaabaa kutubta qaar ina idinku qoran tahay laa takusu soo maaha marka u istagaya un macnay nuska sia nusqooyinka saasay muslim iyabaa soo kala wariyay iska banaanta qadu nuskh waa laga yaaba in buluq lmaraamka qaarna aad ku aragto laa takhtasu qaarna laa takusu marka taasi waa jimcihii sabtida iyada xadiis baa soo socda aynu arki doono maalinta jimcuhu hadda way fadli badan tahay oo sababta rasuulku alay sala slam diidiy dad baa laga yaaba inay maalintaa maadaama ay fadli gaara leeday maalmaha kale ay dheer tahay waa yowm ciid horta iyada laftigeedu waa tan ciidihii la diiday bade ciiduna waa maalin waxna la cunaya la cabaya lakin haddana ciid go-an labada ciidooda kale sideeda weyn maaha maadaama fadli ay leedahay maalintani dad baa laga yaaba inay siraadaan waniyo habeenada kale iska seexo de waad shaqo tagtaaye habeenkaa jumcaha ka faa'iideyso oo salaatuleilka habeenkaasi u fadli badan yahay amaba inuu is ihaahdo maalintaa soon si aad ajarkii kugu siyaado taasuu nabigu diiday caleyhi isalaatu wasalaam waa inuu qiyaamkaa iyo salaada habeenada kalena la yimaado halkaa waxaynu ka fahmaynaa cibaadadu inaanay ahayn shay qofku siduu doona isagu iska yeelay ee sharciga laga qaadanayo alأsl fi اcibaadaat الtawqiif soomay ahayn amba alcibaadaat tawqiifiya ku cumada waxaa kalo n ka qaadanayna bidcada waxa la hahdo oo hadduu qof maalinta jimcaha ku gaar yeelo som oo xadiiskan uu dhegeysan waayo amba markaa uu maalintaa habeenkaa ku gaar salaad iyo cibaado waxay noqonaysaa bidcu la yimid oo bidcadu waaba wax wanaagsan waabuu samaynaya waabuu soomeye waabuu salaadaya oo dikri iyo khayr baabuu la imanaya dee bidcada lagu sheegaya waa maxay waaba shay ilaahay loogu dhawaanayo laakiin qaabka loo sameynaya ama sifadii ama waktiga la sameeyey uu qaldanya waad fahmi karaysaa markaa halkaa waxaynu ka qaadanaya nimanka loo yaqaano tabliiq oo kale habeenkan jimcahay ictikaafaan soo maha habeenkaa si gaaray ah ictikaafaan dad badan oo iyaga ka waxay inooga markhaati kaceen inay habeenkaa salaatulleil isku toosiyo ya oo salaatuleil halkaa la camiro dad badanna waxaaba laga yaba in hadan war habeenkaasaan soo yar cibaadaysanayaa qalbigaan soo yar qoynayaa halkaasaan yar tagaa jimcahana jimcahana halkaasaan tagaayo kulankaan tagaa jimcaha dee jiinkaan soo yar ma garanayso <laughs> <laughs> waa qalbige ijiinkan soo yaradii xoojiya waan soo yar geejisaa horta ijiinka bidcada ku geejismaya kaasi ilahay ijiin kaaga dhigi maayo <laughs> isaga horta dib ugu noqo shaydaanku bidcada waxaa laga yaabaa inuu alla halkano waa sidano ya qola iyaga ka mid aan ku ihi nigow nebigu alay sala slam xadiiskan waa kan sheegaye markaas yidhahdeen hay waxaan ujeedna anagu anagu ictikaafo uma jeedne waxaan u jeednaa un fikru liddiin baan ujeednaa inaanu diintan u fikirna habeenkaas ya fikru diin weeyaanoo diintii baa loo fikirayaayo ya dee taa laftigeedaaba kasii daran habeenkaasuu loo fikiraya maay diinta <laughs> markaa waxaan ka warhi waxaan tusayuun dadka ahlulbidaca inta badan iyagoo nebigii baan weynana alayh الsalaatu wasalaam leh laakiin hadalka nebiga maxaa kaga weyn hadalka sheekooda kaga weyn iyaga ya sheekha ay weyneynayaan ayaa kaga weyn dabeeto waxaan ku idhi hadduu iminka wadaadkii hebel hadduu yidhaahdo warniyo jimcahan aynu ka dayno inuu u guurno khamiista waad aqbalaysana waxad leed waa lagu soo faysaleeyey saasaa lasoo go-aamiyey laakiin nebi maxamed alay slam xadiiskiisa marka lagu sheego hay anuusan uma jeedin anuusan saas hadal buu ka horkeenaya markiiba hadalku ku celcelin waxa waa maxay in nebiga alay sala slam amarka ilahay qaadana kuna qaadano dariiqa rasuulka ay ku celcelin qaarkood suufiyada kale kuwa laftigoodu sheekoodana xadiiska nebiga kaga weyn aleyh isalaatu wasalaam ya diintu ma diidana qofka sheeka amba de dadka wuxuu taraya in la weyneeyo hadda lakin waa weynintii haye laysa mina ma lam yarxam wyuwaqir kabenina wayacrif licaalimina xaqahu baa xadiiska ku jirta ka yarna aan weyneyn ka yar aan unaxariisan ka weyna aan weyneyn caalimka iyagana aan qadarkiisa u garan oo qofkii caalimka hadde cilmiga lahaa caalimka lagu tilmaamayey ee dee diinta ku dhaqmayey ilan caalima waa caaliman bicilmihi lam yacmalan mucadamu qabla cibaadi lwathan kii diinta ku dhaqmaayey in la weyneeyo diinta ilahay la weyneye ka midta laakiin weyneyntaasi de waa ku taaganta waana sababta markaa culimadu ohan jireen hadalka yaga hadaad agtan hadalka nebiga gidaarka ku dhufta almuhim rasuulku alay sla slam xadiskan muxuu ka sheegay inaan habeenkaa jimcaha laa takhusuu leylata aljumucati biqiyaamin min bayna layaali salaatu leyl habeenkaa jimcuhun aad tukato adigoon habeenada kala tukan iska ilaali qur-aan aad tirahdo suman akhriyaabaa kuula mid noqonaya dikri gaaroo tirahda habeenkaa jimcuhu maa la imanaya ma habeenada kale la iman maayaba kuula mid noqonaysa marka waxaa qaacidaa cibaado kastoo sharcigu idlaaqay haddii la qaydo maxay noqonaysaa bidcay noqonaysaa kulu cibaadatin adlaaqaha shaaric fataqyiiduhaa bidca cibaado kasta oo sharcigu idlaaqay in la qaydaa bidcay noqonaysaa cibaado kastoo sharcigu qaydana kuli cibaadatin qaydaha shaaric failaaquhaa bidca yadana iyadoo si guud qaacidadu tafaasiil marka qaarkood a yeelan karto tusaale ahaan saddex iyo soddonkan salaada ka dambeeya ee tasbiixda iyo dikriga saas ah iyo intay kale soo ararto halkay ku qaydanta ya hadduu idhahdo anuu guriga tagaan idhaahdaa ka war amba uu idhahdo doonaan iska idhaahdo anigu saddex iyo soddonkaas waa qeydneyd soo maaha isagu ilaaqo meeshuu doonaa badhiga qalad bay noqonaysa digrigan iska sii daysane wadkur wadkur rabaka fii nafsika khiifata wa duna jahri min alqowli bilguduwi walasaal iska iska idlaaqan hadduu dhaha anu niyo maalin kasta sagaalka markay tahay ayaan laba jeer subxaana allah amba allahu akbar ma idhahda amba markay saacaddu koob iyo marayso ayuun baan afar ragcadood tukadaa mirirna ma dhaafiyo kamana dambeysiiyo maxay noqonaysaa u cibaadada la idlaaqay ee shareecadu tiri meeshaa doonto ka sameeayo sidaa doonto intaa doonto dheh isagu u qeyto waqti gaar u samaysay soo maha taqyiidkaasaa bidca noqonaya marka xadiiska nabigu muxuu shegay ala sl marka inaan habeenkaa hadda salaatuleilka waynu garanayna in salaatuleilka jumcaha iyo habeenada kaleba la tukado laakiin inuu tiradii tusaalhaan habeenkaa jumcaha tiradan kordhiyaayo waxaan tukadaa koob iyo toban amba tiradan yar kordhiya amba habeenkaasuma tukada wade habeenada kale saas iyo saas wey maalintanaa sooma waa la diidayaa marka halkaa wax badanba qofka daalibcilmiga kala soo bixi karaayo markan shayga bidcad la diidaya waxaas waa bidca taas saa maaha laleeyahay waynu fahmi karayn waynu inu fahmi karan waayo dad badan ba bidcadii baan kula fahamsanayn oo haaye maxaa mushkilada ku jira ilaan anigu ilaahay un baan ugu dhawaanayaa subxana allah iyo masalaadii iyo dee saasuu isleeyahy qofki waxbaad inta badan qofka bidcada samaynaya de xumays ma laha وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu لا تkتصوا أي laa تkصu ha ku gaar yeelina ليلة الجuمعaةi habeenka جuمcaha بقyaami قiyaaم اللeyl min beyni layaali habeenada kale dhexdooda habeenada kale sokadood iyagoo macna aydan ku darin habeenada kale walaa تkhتصu ha ku gaar yeelina yوم الجuمcaةi بصiyaamin soom min beyni layaali maalmaha kale sokadood ilaa an yakuuna inuu yahay m soomkaa jumcaha uu soomaya fii sowmin somi suumuhu soomi jira axadukum midkiin oo uu dhaqan usoo lahaa ama mala ayaamulbiidki o kaleba ay kaga hagaagtay wahaakada wacan abi hurata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu ala sl sl uhi laa yasuumanna xadiiskana nahyigii waabuu nahyiahaan buu rasulku u shegay ala slat slam si gaara oo nuur tawkiid baa galay laa yasuumanna yuu soomi inuu soomi inuu soomin axadukum midkiin yowma aljumacati ilaa qablahu aw yowman bacdahu mutafaq caleyh marka culimo badan ba waxay leeyihin nahyigani waa nhy nahyulkaraaha oo waxaa ka saaraya ilaa an yasuuma yowma qablahu aw yowma bacdahu hadduu sidiisa xaraamu ahaan lahaa dee mu ogolaadeen bay dhahen rasulka alay sala slam in maalina laga horreysiyo maalina laga dambeysiiyo qowlkaasina waa qowl jira lakiin taxriimkaad muda ina udhowday maalintaas haddaani wax kale jira وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي sلم qال wuxu uhi ida اntaصفa hadduu kala barhmo شhacbaanu bisha شhacbaan falaa tasuumaha soomina rawahu الخمسة واstankarahu أحmedu أحmedna xadiiska munkar buu ka dhigay munkarkuna waxa weyaan mukhaalafaة اlmaqbul liلhiqa shaadku halku ahaa mukhaalafatu mukhaalafatu daciif weeyaan kani munkarku liلhiqa mid daciif inuu qof siqa ah ku khilaafo ka maqbuulkee lagu kalsooyey cidduu kukhilaafaana cid ka sii wanaagsan markuu khilaafana shaad buu isagu kaasaa ilaa munkarku waa minan waa daciif iyadoo munkarka laba qowl ay ku jiraan xagga marka tacriifkiisa laga warramayo marka imam axmed baa yihi hada xadiisu munkar buu yihi ilmi maciinta saaso marka lakin macnaha xadiisku waxa weeyaan culimo badan ba saxiix ka dhigay xadiiskane waxa uu tilmaamaya horena inu soo mareeye in laga wanaagsayey shan iyo tobanka shacbaan marka la gaadho waa qofkii aan hore soo soomi jirin in waayo si soomkii kale qofki ugu sii xoogeysto si loo kala saaro waa hadduu laakiin soomo shan iyo tobankaa dambe waa makruuh laba cisho laakiin amba maalin ka hor qofkii aan hore soomi jirin xaaraan bay ka noqonaysa iyada wan soo mar labada cisho amba maalintaasi maxay noqonaysa iyadu xaaraan bay noqonaysa lakiin shan iyo tobanka wixii ka dambeeya soomitaankeedu labada cisho marka laga reebo waa makruuh waa laga wanaagsanyay ana rasuula lahi sala la sl qal wuxu uhi ida intasafa markay kala baranto ee balaqat annisf shacbaanu bisha shacbaan falaa tasuuma soomin wa can isamaa binti busrin radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu ihi laa tasuumuha soomina yowma sabt yowma sabti ha soomina ilaa fi ma shaygii mooyaane ufturida calaykum laydinku waajibiyey mooyaane fain lam yajid haddaanu helin axadiku midkiin ilaa lixaa cinabin maydhax cinab mooyaane aw cuudi shajaratin ama geed qorigii wax kale haddaan wax kale haddaanu helin labadaa mooyaane ama midkoodun falyamduqhaa ha calaashado rawaahu اlkhamsa wa rijaaluhu hiqaatun ragga xadiiska wariyay waa lagu kalsoon yahi ilaa anahu laakiinse mudaribun waa mudarib waqad ankarahu malik imaam malikna waaba diiday xadiiska wa qaala abu daawud wuxu uhi huwa mansuukh xadiiskani waa mansuukh wa can umi slma radi alahu an radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اlahu ala sl rsulka ale kaana wuxuu ahaa kaana akara ma kaana yasuumu kaana waxa ahaday akara ma shayga u badan kaana yasuumu uu soomi jiray min alayaami xagga maalmaha marka la eego yowmu sabti baa ahaaday maalinta sabti wa yowm اlaxadi iyo maalinta axada wa kaana yaquulu wuxua mid ihahdaa inahumaa labadan maalmood yowma ciidin lilmushrikiin waa laba ciidoodoo mushrikiintu ay leeyihiin wa ana uriidu ana waxaan doonayaa an ukhaalifahum inaan ku khilaafo maadaama ay iyagu ciidsan yihiin ana waxaan doonayaa inaan khilaafo ayaan doonayaa siyaamu yowm sabt hore waxaa laga qaatay inay xaaraam tahay in la soomo soo maaha xadiiskan dambena tilmaamaya tilmaamayaa haye inuu rasuulku alay slat slam aada u soomi jiray markaa horta xadiiska hore ee tilmaamaya laa tasuumu yowma الsabt ila fima اfturid calaykum sixadiisa marka koobaad waayo marka hore xadiisku waa inuu saxiix yahay hadduu hadduu daciif noqdo de waaba laga nasanayaaba markaa la isku daalmayo laakiin sixadiisa horta marka hore la isku haysta oo imaamu axmed iyo waxaan jira malik iyo culimadaasi waa kuwa daciifiyey mudarib baanu ku sheegay ibnu xajar rijaaluhu hiqaat laakiin waa mudarib oo sanadkana u dhaca matnigana u dhaca markaa fii sanadihi markaa sababtuna waa idraabkaas wuxuu yihi markaa sheekhan aan hayo kitaabkiisu ama alidraabu fi sanadihi faina alxadiisa midaaruhu calى الصaxaabiyi cabd llaahi bn busr radi allahu canه waqad idaraba aلruwaatu canhu fiih fatarata ruwiya canhu an uktihi ruwiya canhu can ukhtihi kama huna wa taarata can cabd llahi bn busr can camatihi kama cinda ibn khusayma wالnasaئi wاlbayhaqi wa taarata can khaalatihi aلsama kama cinda الnasaئi وtaaرaة عن cabdاللahi بن mسلم عan أmihi kama في الfawaaid waay xadiiska idirاabka waxa la dhaha in wejiyo kala duwan oo iska hor imanaya lagu wariyo ya ayaa mdrب la odhanaya sida aad ku aragteen مصطلح الxadيiث marka sama bintu busr xadiiska waxa ay ka soo warisay cabdillaahi binu busr oo walaalkeeda waxa kaloo le iyada laftigeeda saxaabiyada oo sama bintu busr bay xadiiska warinaysa marka xadiiskii ruwaaddii mar waxay ka soo wariyeen walaashi mar habaryartii mar edadii saasoo kale idiraabkaa iskaga khilaafsan culimada qaarkoodna waxa ba waa mansuuq xadiiskani markii hore uu jiro lagu camal fali jiray laakiin iminka way banaan tahay oo maxaa mansuuq ka dhigay intaasoo xadiis xadiiskii iminka soo marayne ilaa an yasuuma yowman qablahu aw yowman bacda yowman bacdahu muxuu kusoo beegmi karaa dee sabti buu ku beegmayaa soo maha ayaamulbiidkii baa ka mid a maalmaha kale qofkii matalan dee sunayaashii hadduu dano israacinayo marka intaasoo daliiloo kalea tilmaamaysa bay dhahay sheekh albaani raximah muxadis weyn oo casrigan isagu muxadis ulcasri ba lagu tilmaamay xadiiskan wuxuu leeyahy diraabkaasi waxba kama jiraan xadiiskuna waa صaxiix wuxuu idinku qora imka saxaaba albaniya soo ma ya fi صaxiix jaamic saxiix jaamic waa kitaabka uu leeyahay suyuudi uu sheekhu daciif iyo saxiix u kala saarey oo kutubtiisa aصaxiixa iyabaa ka mid ah iyo kitaabka la صaxiix abu dawud kutubtan sunanta o dhan صaxiix iyo daciif buu kala saaray kitaabka la haha صaxiix uljaamicina isna daciif iyo صaxiix buu u kala saaray markaa صaxiix uljamic marku le kitaabkaa uu naqo weya markaa haddaba isagu wuxuu leeyahay maalintan in la soomaa ma banaana xadiiska isagu markuu xadiisku agtiisa ansaxo aada buu qawi ugu ahaa inuu ku dhego ilaahay idankii may dadko dhami ma khilaafaan inta madhaba hadday doona khilaafaan lakin waxaad moodaa sheekana in lagaga xoog badanya masaladan oo intaasoo xadiisoo kale oo dee ka saxiixsan xadiiskan ad xadiiska saxiixiisa xadiisa la qadaro intaasoo xadiisoo kale oo saxiixaba ayaa de taalla meesha oo xadiiska nabiga alay sala in la sooma dee laga fahmay marka waxaa leeyahy ha la yswaafajiyo oo la diidayaa sidii jumcaha siyaam yowm sabt infiraadan baa la ohanaya in maalinta sabta la soomo gaara keli ahaan loo soomo infiraadan iyadoo gaara la soomo laakiin lama diidana in maalin laga soo horreysiiyo oo saddex isho kale mitan la soomo ama maalin dhaafkii oo kale ay kusoo hagaanto laakiin in sabti un sidaa jimcaha lagu beego un ayaa iyaduna ay noqonaysaa yowm sabt ilا فيma اfturid عalaykumna xadiis eh, waa kan sheegayo dee faralkii isagu waa gaar wuu soomi kara qofku faralkii rabadaantii iyo maalmihii kaleba xadiiskan kale soomka ugu badan nebigu alيه الsلatu sلام inuu ahaa yowm الsabt iyo yowm الأxad xadiiskaas isna dacfi baa ku jira oo waxa weeyaan sheekhu markaa labada xadiis ba u keenaya isagu markasta wuxuu keenayaa daliilkiibuu keenaya ma odhanaya markaa sheekhu xadiiska iyo kaiyo kaasaa rajxan ila adilat laxkaamu isagu soo ururiyey meelaha kutubtiisa kale uu ku kala rajxay isagu ee uu tarjiixa ku sameynaya laakiin waa inuu qofku ogaado un masaladan in labadii dhinac ay ka leedaysana ay ka leedaysana xadiisna kana uu jiro kana uu jiro dabeetna masalada ay tahay in la isku minguuriyo natiijadii dee soo baxo marka khulaasatu lqowl waxay tahay in gaar loo sameeyo xadiiskan laftigiisa dee culimo badan baa saxiix ka dhigay laakiin culimada diida waxay sheegeen in la idhahdo maalin hadday yihiin laba maalmood oo ciida in la sooma miyay bannaantay haddii ciidba tahay oo ilaahay subxana watacala iyaga ciid uga marka koobaad hadday iyaga ciid u ahayd ilnagana jumcaha ciidno iyagana sabta ahayd marka shareecadooda marka horeba sabtida sheegtay axaddana shareecadoodumaa sheegtay de mayan waxa weya waa la naskay ciid iyaga u hayda inaga nooma aho inagu inaynu khilaafno maalintaa maalinta iyagu ciidayaan sabta hadday farfarxayaan inaynu farxna inaguna de maha soo maha waa inaynu soonna bay dheh marka masladu saas kuso urureysa marka la isku soo ururiyo in yowm sabti la diiday in la infiraadiyo oo xadiiska laftiisa dambe maalinta sabtida iyo axadda waxaa la odhan karaa sabtida iyo axaddu ayuu israacin jiray rasuulka alay isalatu slam sabtida keligeed muu soomi jiray wa can sama bintu busr radi allahu canha ana rasuula اlahi sala la ala slm qala wuxu yihi maxaa idinka idin qoran cbdillahi bn busr ya mise asama bintu busr baa idin qoran ana rasuul اlahi salى la ala slm qal wuxu uhi laa tasuumaa soomina ywma sabti yowma sabti maalinta sabtaa soomina ilaa fi ma shaygii mooyaane ifturida calaykum ay uujiba calaykum laydinku waajibiyey ifturida laydinku waajibiyey calaykum idinka oo farala mooyaane faral mooye sunaha soomina fain lam yajid haddaanu helin axadukum midkiin ilaa lixaa cinabin hadduu wuxuu cunaba waayo uu iska afuri lahaabe dee cuntaba ma hayste muxuu samayn wa iska soomo markaas maya hadduu xitaa qofku waayo ilaa lixaa cinabin cinab maydhaxdii mooyaane marka geedka la jeencena qoloftiisa aw cuudi shajaratin amba qori mooyaane geed qorigii oo wax kale uu sameyn waayo waxa iska calcalaashado falyamduqhaa madqa acaamu ina og waa cuntadiibu calaaliyey ha iska calaashadonkaas si uu u muujiyo inaanu soomanayn hadda cuntaba maaha cuntaba ma hayso laakiin maalintaas sabtida isagoo ka cararaya inuu soomanaado wa can um slm radi allahu anhu ana rasuula اlahi sala la ala sl kana aara maa kaana yasuumu maalmihii u badnaa uu soomi jiray min alayaami markaa kaanada hore iyo kaanada dambe mid waliba khabar iyo dee isan buu doonaya kaana akhara maa kaana yasuumu min alayaami yowm sabti taa hore kaanadaa hore isamkeeda wuxuu noqonayaa yowmdaas kaana waxaa ahaaday akhara maa shayga u badan ee kaana yasuumu uu ahaaday mid sooma min alayaami maalmaha yowm sabti baa ahaaday yowm sabti macnuhuna waxa maalmaha u badan uu sooma jiray waa maalin sabti وyوم الأحد iyo maalinta أحad و kana yquل inahumaa labadan yowma ciidin waa laba maalmood ciid yowmaani bay hedo nuunkii daafadaa goysatay yowma ciidin lilmushrikiin wa ana uriidu an axdun an ukhaalifahum inaan khilaafo in ummadaha la khilaafana halkaa waa laga qaadanayaayo maanta dee iska dhaaf in la khilaafee dadka dhulkooda jooga iyo dad badan oo kale xataa dhulkii islaamka ka mid ihi maalmaha sabtada iyo axadda ayaaba fasax la yaabo shaqooyinka fasax laga yihi wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala la ala slm naha wuxuu diiy can soomi yowmi carafa maalinta carafo in la soomo bicarafa carafo in lagu soomo ayuu diiday rawahu alkhamsa hayr tirmidiy wasaxib ibn quseyma walxaakim wastankarahu lcuqayliyu cuqaylina xadiisku waa munkar buu yihi xadiiskana waa dacfi baa ku jira horena shale waa u sheegnay eh, sowmi yowmi carafa fadli weyn buu lahaa soo maha laakiin wuxuu diiday in bicarafa lagu soomo taasaa markaa selaf badan ay ka daliishadeen qaar badan ay dhahdeen xadiiskan ma sugna wa can cabd llahi bn cmr radi allahu canhuma qala qala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm laa saama ma soomin laa saama ma soomin man saama alabad qofka weligiiba sooma mutafaq caleyh walimuslim can abi qataadata bilafd laa saama walaa aftara mana soomin mana afurin xadiiskani wuxuu diidayaa siyaamu dahr siyaam fad soomka sanadka o dhan la soomo oo qofkaasi naftiisi buu kalifayaayo weligii wadi kari maayo hadduu laba sano isqaadqaado amba dhowr sano marka dambe waxaa laga yaabaa faralkiiba inuu kari waayo khayr umuurina awsaduha calaykum min alcamali ma tudiiquun nabi uri alay slatu camal wixii aad awoodaan la yimaada fa ina allaha laa yamalu xataa tamalu laa yukalifu llahu nafsan awsaxa ta labaad dee soomku qofka wuu daciifinaya cibaadaadkii kale ka daciifinaya xataa jir ahaan buu daciifaya marka waa inuu marna awoodeysto marna ina linafsika calayka xaqan walinafsika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan buu ku uhi rasulku sala allahu alay slam cabd ayo cabd illahi camr bn caas qofkaasi ma soomin hadda wuu soomay soon ahaan mar hadduu soomkaa nahyi ku dhacay waxba kama jira wey cibaadadu marka hadday sharciga khilaafsan tahay waxaa la waa cibaada mulqa waa la tuuray qofku haba la yimaadeen waxayna tusaya xadiiskii nabiga alay slatu salaam salli fa inaka lam tusalli nin salaaday oo weysaystay oo soo tukaday oo rukuucay sujuuday bu nabigu ku dana maa tukan waayo dee rukni salaaddii kamid ah bu ka tegay soo maha marka waxaa loodhanayaa waxaasi ma jiraan cibaadada haddii shardigeedii la waayo ama shayga ruknigeedii la waayo mid kamid a waxaa la odhanaya waxaas cibaado jirta ma aha baa la odhanaya jihaadka matalan jihaadku dee waa min ashariica meel adag buu ku jiraa soo maha lakin shuruuddii jihaadku meesha hadday ka maqan tahay waxaa loodhanaya jihaad maaha waxaasi waxaasi e jihaad ma maha qofku hadduu doono gaalaba hala jihaadaya qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam laa saama man saama alabada ma soomin ka weligiiba sooma xadiiska lafdigan kalena laa saama walaa afar mana afurin oo dee nin wax iska cunay oo iska nafisay maaha mana soomin oo ajar kama helayo waaba ku dambaabaya taasina soomka la nahiyey bay ka mid tahay siyaamu dahr ayuu xadiisku daliilyahay alxadiisu daliilu calaa siyaami nahr oo sanadka o dhan maalmihiisa la israacraaciyo baab lictikaafu qiyaam ramadaan wuxuu baabiyay alictikaafu qiyaami ramadaan soomka inta badan ictikaafka lala xidhiidhiya sida janaasadaba loola xidhiidhiyo salaada waayo dee janaasadii salaad baa ku jirta iyo qur-aan la akriyayo soomkana ictikaafkana inta badan dadku way soomeyn culimada in badan oo kamidna shardi baabay ka dhigeenba inuu qofku soomayayo hadduu qofku yidhaha waan ictikaafaya isagoon soomanayn inaan ictikaafkiisaasi jirayn alictikaaf waa suna waa sunne asalka kelmadda waagtaa la yidhi waa alictikaaf waa lusuumu shay wa xabsu nafsi caleyh waa shayga oo lala laasimo oo aan nafta lagu dul joojiyo waxaa se looga jeedaa markaa lusuumu lmasjidi licibaadati illahi tacaala ayaa imika sharcan looga jeeda masaajidkii la laasimo luzum اlmasjid licibaadaة اllahi tacaalى ictikaafku isagoo qofku naftiisa ku waajibiye mooyaane nadar iyo wax lamida ku gala mooyaane asalkiisu waa inuu suno yahay markaa laakiin faa'iidooyin badan buu leeyahay oo naftu cuslada iyo inay yaro gaar noqoto oo qofku uu si gaaro ilaahay ula faqo oo naftiisa uu xisaabiyo marar badan buu u baahan yahay dee markaynu suuqa iyo dadkaa dhex galnana waynagan hadal kale gelayna marar kale waxaa laga yaaba mashquulkii kale iyo wax kale laakiin xaaladdu naftiisa qofku la gaar noqo cibaado uu u yargoo aada iyo aad buu ugu baahan yahay ujeeddada looga jeedana xaqiiqada waxa weeyaan siduu yihi ibnu rajab alxambali raximah اllah wa macna alictikaaf wa xaqiiqatuhu qadcu اlcalaa'iqi can اlkhalaa'iq lilitisaali bikhidmati اlkhaaliq cibaaradaasi sajcigu ku jiro haye xifdiya laba jeer baan akrinayaa inaad kuso celisaan baan doonaya macna اlictikaafu xaqiiqatuhu qadcu alcalaa'iq can اlkhalaa'iq lilitisaali bikhidmati اlkhaaliq waa markii kaasi markii labaad qadcu اlcalaa'iqi can اlkhalaa'iqi lilitisaali bikhidmati اlkhaaliq man yuciid fadal haye haye baaraka allahu fiik jazaka allahu khayr yaa kale haye haye haye haye lilitisaali bikhidmati اlkhaaliq allah yubaarik fiik jazaka allah khayr haye qadcu اlcalaa'iqi can اlkhalaa'iqi aye litiصaali bkhidmat اlkhaliq intaa waynu fahmnaan filayahay ibn rajab alxambari sheekii jaamic culum alxikam kitaabka lahaa arbiciinka kontonka ka dhigay ee fatxulbaariga sheekha la haha ibn xajar raximah اllah wuxuu ugu horreyey kitaab la dhaha fatxulbaari buu leeyahy muu dhamaystirin hadduu dhamaystiri lahaa isaga ka darajo sarayn lahaa kitaabkan fatxulbaari ibn xajar wuu ka horreeyey ilaa toban jilood buu gaadhsiy isagoon dhamaystirin buu dhintay marka wuxuu yihi ictikaaf horta maxaa looga jeedaa ma lmaqsuud biاlاctikaaf macna اlictikaafu xaqiiqatuhu macnaha ictikaafkii xaqiiqis waxa weeyaan qadcu in la gooyo alcalaa'iq xidhiidhka can اlkhalaa'iqi khalaa'iqda laga gooyo oo maxaa waxa weyaan ujeeddadu ay tahay lilitisaali si aad ula xidhiidho bikhidmati اlkhaaliqi khaaliqa inaad u shaqayso od u khidmayso khaaliqu khidmo kaagama baahnee bimacnaa inaad ilaahay caabudood cibaadadiisa u godo oo dee dabeetana dumarkii iyo caruurtii iyo ganacsigii iyo dadkii kale wixii aad faraha ka qaado si joogtaa maaha taa looma baahna si joogta faraha looga qaadee laakiin xaaladda cayiman wuu sii wada sheekhuyo wuxuu ihi wakulama qawiyat almacrifaة biاllah wاlmaxabaة lahu wاlأnsu bihi awratat صaaxibaha alinqiطaac ilى اllahi tacaala biاlkuliyati can kuli xaalin mar kastoo qawiyat almacrifaة biاllah ay sii xoog badato garashada qofka ilaahay u garanaya iyo shacayrka ilaahay u qaba iyo weheshiga uu weheshanayo qofka waxay dhaxal inuu ilaahay u go-o oo bilkuliya an kulli calaa kulli xaalin marka sheekhan cabdillah alfawsaan baaba tacliiqiye wuxuu yihi hadalkani waa hadalkii suufiyada sheekuu yaro tasaamuxay buu ihi hada min tasaamix ibn rajab raximah اllah lأnahu m lأna mila hadi اlcibaara min kalaami suufiya hadduu odhan lahaa walow qaala li tafaru licibaadati min salaati wa tilaawati wa dikrin wqad kana axsan saasaa wanagsanaan lahayd hadalladan uu isdaba dhiga lakin wuxuu sheegaya isagu hadalkan dambe uu leeyahay inuu ilaahay u go-o dhammaanba dee qofkii miyuu ka guyi karaya makhluuqa dadkii baa u baahan soo maa ina linafsika caleyka xaqan waliahlika caleyka xaqan miyaanu inuu reerkiisa ushaqeeya ubahnayn mararka qaarkood lakin xaaladan hore intan hore waa sax ictikaafka in khalaa'iqdii laga go-o iyadoo mutlaq aana lagu guyi karan laftigeeda oo intaad meesha joogto laftigeeda cibaadaysanayso de wa cuntaad ubaahantay wa kalaad ubahanta kolleyba khalaaqi lama goyn karayo lakin sheekhu wuxuu ujeedaa un marka khulaaso lasoo ururiyo ibnu rajab waa sheekh caqiidadiisa si kastaba lagu kalsoon yahaye ilaahay cibaadadiisa qofku xaalaadka qaarkood inuu u diintu may odhan cibaadun ugo oo ganacsigii ka go oo dadka ka go oo ummadda ka dhex bax lama odhan taasina dee suurtogeli mayso laakiin xaalaadka qaarkood waad u baahantay cusla nisbiya baad u baahantay ictikaafka markaa fadligaasuu leeyahay haddaba in sha allah halkaas inu kasii wadiya maanta halkaa inoogu joogo ictikaafka waa maalinta dambe aynu ku dari doonaa wallahu aclam kulla tawfiiq asalaamu calaykum